رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan ku dhex jirnay kitaabu alcaqiiqa wa sunnati alwilaada waxaan soo gaadhnay xadiidka anas wacan anasin radia allahu tacala canhu ana umma sulaym waa hooyadii ayaa waladad waxay dhashay qulaaman wiil bay dhashay qaala wuxuu idhi faqaala lii markaasaa wuxuu igu yidhi abu alxata abu alxa wuxuu igu yidhi ixfadhu wiilka xifdi oo ilaali xataa ta'tiya ilaa aada ula tagto bihi isaga annabiya nebiga aad ula tagto sal alla alay slam abu alxa waa wiilka dhashay aabihi anasna xagga hooyey ka walaalayhi yani wiilka erka ayb fa ataahu wuu ula yimid anas baa ula yimid wiilkii yaraa bihi bihi wiilkii yaraa nabigu ula yimid sal ly slm aataahu nabigu ula yimid bihi wiilkii yaraa wa arsalat wayna dirtay ummu sulaym macahu la jirankiisa waxay dirtay bitamaraatin timirooyin yani xabado way usii dhiibtay timirihii waxaa qaaday xabadihii timirtaha annabiyu nebigu sal alay wasalam ayaa qaaday famadaqaha wuu calaliyey ama wuu ruugay uma kadibna akhadaha wuxuu ka soo qaaday min fiihi afkiisuu ka soo bixiyey xabadihii timirtaa markuu calaliyey buu afka ka soo saaray fa jacalaha wuxuu yeelay fii fiyi sabiyi ilmaha yarkaa afkiisuu yeelay ilmihii yara buu afka u geliyey timirtii uu ruugay oo uu jilciyey uu calaliyey wa wuu u dhamxanag mariyey bihi isaga yani dhamxanaga waa yacni afka gudihiisa qaybta kore ee carabku ku dhago qaybtaas ah, ayaa la yidhahda maxaana xanagga la yidhahda marka halkaasna waa u mariyey nebigu sal lla alay wasalam wa sammaahu wuxuuna ku magacaabay cabdullaahi buu ku magacaabay magacaana nebigu waa u bixiyey sal alla alay wasalam xadiidkan waxaa loo keenay in laynoo sheego inay mashruuc tahay masalada taxniigga carruurtu markay dhashaan in eh, wax macaan inta la caalcaaliliyo ama timir ha noqdo ama wax kaloo macaan in afka loo geliyo ama eh, dhamaxanaga loo mariyo si waxa ugu horeeya ee ay liqayaan ama calooshooda gaadhaya uu noqdo wax macaan xikmad baa marka ku jirta nebigu sal lla alay slam saasay ku samayn jireen caruurtooda saxaabadu waa u geyn jireen saasuuna samayn jiray waxaa laisku khilaafsan yahay markaa kadib nebiga sal lay wasalam dee isaga candhuuftiisa iyo aahaartiisa la barakaysan jiray oo timirtu haba macaanaato laakiin calalinta uu calaliyey iyo candhuufta nebigoo la socotaa waxaa ku jira baraka ziyaaday wadata tan qaarkood baa waxay leeyihin culimmadu cid khayr loo malaynahayo oo oo saalix ah ayaa sidaasoo kale samayn karay leeyihiin eh, haddii uun xikmaddu tahay uun wax macaanu ilmaha calooshiisa ha gaadhana haddii masaladu way iska bannaantahay oo cid kastaa markaas samayn karta hadday masaladu nooc barakaysiya ku jirana barakaysiga asalkiisa nebigu khaas ku ahaa waana soo marnay oo gadaashiisa cid la barakaysta aahaartiisa ma jirin ayib waa masale yani wax weeyaan aan sunnada waafaqsanayn wa can sahl bni qaala wuxuu uhi utiya waxaa lala yimid bilmundir bni abi usaydin ila nebiy nebigaa loo keenay sal lla alay wasalam xiina goortii wulida la dhalay markuu dhashayba nebigaa loo keenay fa wadacahu nebigu wuxuu dhigay calaa fakhidihi bawdadiisa korkeeduu saaray wiilkii yara wa abi usaydinna jaalisun mid fadhiya wa aabihii abu usaydna markaa waa fadhiya falahiya wuu mashquulay annabiyu nebigu sal lla alay slam bishayin shay buu ku mashquulay oo bayna yadayhi hortiisa ahaa shay markaa hortiisa yaallay buu marka nebigu ku mashquulay wiilkiina dhabtiisuu saaran yahay fa amara markaasuu wuxuu amray abu usayd bibnihi wiilkiisa ayuu amray yacni wiilkii uu amray in nebiga laga soo qaado waay faxtumila waa la soo qaaday min fakhidihi bowdadiisii baa laga soo qaaday markuu arkay nebigioo mashquulsan ayuu eh, yani nabiga uga turay markaasuu ilmihii dhabtii nebiga iyo boodadiisuu ka soo qaaday ayb faxtumila waa laga soo xambaaray ilmihii min fakhidihi nebiga bowdadiisii uu saarnaa ilmuhu ayaa xaggeeda laga soo xambaaro laga soo qaaday nebiguna markaa waa mashquulsan yahay fastafaaqa wuu soo firaaqoobay annabiyu nebigu sal lay slam waa soo firaaqoobay istafaaqadaasi miyirbeel ma ahaynoo intuu miyirbeelay miyirkii uma soo noqonine istafaqa waxaa laga wadaa bimacnaa wixii uu ku mashquulsanaa buu ka soo faraaqoobay marka wuu soo firaaqoobay ayb fa qaala markaasaa wuxuu ayna aaway asabiyu ilmihii yaraa aawe ilmihii dhabteeda saarnaa aawe ayb fa qaala wuxuu yidhi abuu usaydin qalabnaahu waanu gadinay waan celinay yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo qalabnaahu waxaa laga wadaa bimacnaa waxaan ku celinnay meeshii laga keenan dib ugu celinnay oo ma joogo qaala wuxuu yidhi nabigu sal lla alay slam magiciis qaala wuxuu yidhi fulaan waa hebel baa la dhahaa qaala markaasaa nebigu wuxu yhi sal ly slam laa maya magacaa ka walaakin ismuhu magaciisuse almundir waay almundir magacaasuu bihi fa wuxuu nebigaa ku magacaabay yowmaidin maalinka almundira mundir buu nebigu ku magacaabay sal lla lay slam iyaduna waxay kutusaysaa ilmaha magac bixintiisa ayuu xadiisku daliilu yahay ah, iyo inay nebiga sal lla alay waslam u geyn jireen waxaa kaloo uu daliilu yahay magaca hadduu yahay magaca laga fiican yahay oo laga haboon yahay oo macna xun ku tusaya in la bedelaa sunnada nebiga sal alla alay waslam oo magacyada xunxunkaa muusan jeclaan jirin saas daraaddeed waa la bedelaa nin baa maalin habeen dhaweyd weydiinahayo ma loo wanqalaya haddii magaca layska bedelahay soomaayeed marka wanqal looma baaha magaca hadduusan fiicnaynba waad iska bedeli karta waa qodob magacu hadduu ku tusayo taskiye iyo nooc ammaan ah oo ilaahay agtiisa nooc taskiya inaad ka taskiyaysan tahay ku tusayana waa la bedelayaa sida magacii gabadhii barra uu nebigu ka bedelay sal alla alay marka hadduu nooc taskiye a ku tusayana ilaahay addoommadiisa looma taskiyeeyo ah, laa nusaki cala allahi axadan hadduu magac xun ku tusayana macno xun ku tusayana iyadana waa la bedelaya ayib sida magacyada xasni iyo magacyo badan buu nebigu bedelay sal ly sl sidaasoo kale macana ayib marka nebigu sal ly slam magaca muynu sheegin aabbuhu u bixiyey ilmaha laakiin nebigu kolley waa u diiday isagaana markaa u magac bixiyey sal lay slm waxaa kaloo laga qaadanaya ilmaha magaciisa inaysan laasim ahayn inuu waalidku bixiyo ah, waalidku inuu aqbalo heli karaa inuu diidana waa heli karaa laakiin cid kale way u magac bixin kartaa cid kale magacii way u bixin kartaa macnaha dhib ma leh waxaynu ku soo marnay waxyaabaha wanqalka lagu sameeyo in ay tahay inay tahay adhiga waxaa marka su-aali ka taagan tahay geela iyo lodu du wanqalka ma galaan mise ma galaan waa khilaafiya ah waxay qabaan in loduna lagu wanqali karo geelana lagu wanqali karo laakiin haddana way isku sii khilaafayaano badankood haddana waxay qabaan halkii neefee geel ahaba hal ilmuu ka gudayaa halkii neefee loo ahaana hal ka gudaya haddiiba la yidhaahdaba ee waan isugu geynayaa maaha laakiin jamaaca min ahlilcilmi baa waxay qabaan geela iyo lo midna maba galaan wax la yidhahdo wanqal waxayna deliishanayaan axaadiista ku soo aroortay kulligeed waxaa ku timid kabshun shaatun shaataani adhin baa ku yimi geel la yidhahdo meesha kuma imaanin in udxiyada looga qiyaas qaatana waxay leeyihiin laba baab bay kala yihiin ayb masle masaladaas masalada labaad waxaa ee jira iyadana udxiyada waa kaan soo marnay neefka udxiyada geli kara shuruuduu lahaa neenka neefka wanqalka geli kara shuruudihii oo kale miyuu leeyahay ma soo aroorin neefka lagu wanqalay ilmaha looga wanqalayo wax shuruud ah da'da xaggeeda iyo muxuu ahaay sifadiisa toona wax shuruuda kuma imaanin saas daraaddeed culimmada qaar baa uga qiyaas qaatay udxiyada oo waxay yidhahdeen shuruudii udxiyada neefka wanqalka anas iyadii ha la mariyo laakiin iyaduna laba baab bay kala tahay wasawaab wax weeyaan wax shuruudoo wanqalka neefka lagu wanqalaya u yaalla malaha ama hadhag dhag go'naado ama ha dhag jeexnaado shuruudo khaasoo ku soo arooray iyadana ma jirto ayib cado waxaa jirta iyadana neefka yani la qalay yani lafihiisa lama jajabiyey dhahan oo inta laysku xidhxidhaa maqaano geed iyo waxba laga laalaadiya caaishaa laga wariyaa ma dabagelin inay ka sugan tahay in kale laakiin caaishaa laga wariyaa waana nooc tafaa'ulaho inuusan ilmuhu dhibgaadhin oo jabin oo nooc noocaasoo kalea waxoogaa uun samasaadaashi ahaan bay ula jeedaan laakiin iyadana wax nas oo marfuucoo nebiga ka sugan ma jiro waana la jebin karaa waana la cuni karaa baasna ma laha ayib masaaishaas ayaa baraarujin u baahnaa baabu maa jaa wuxuu yimid baabu yahay fi lfarci ku yimid waalcatiirati wa nasqihimaa wixii ku soo arooray faraca iyo atirada iyo labadoodaba in xukunkooda la bedelay faraca waxaa la yidhaahdaa alfarac waxaa loo yaqaanaa faraa'ic baa lagu jamciyaa sida inoo imaan doonta waana neefka xoolaha caada ay ahaan jireen carabtu islaamka ka hor oo waxay samayn jireen neefka xoolaha ilmaha uu ku curto ayay gowrici jireen mana haysan mayna haysan jirin intay milkiyaan inay daystaan oo haystaan oo dhaqdaan ma jiri jirin laakiin neefka uu ku curto ilmaha ah way gowracayaan waxay u gowracayaan in hooyada dhashay ay ku barakowdo oo caanaheedu bato ku dararto ee muxuu ahay tarankeedu ku bato nooc way ugu ducayn jireen barakay ku raadin jireen saasay ilmaha ugu horreeya ka dili jireen ka gowrici jireen sidaas waxaa ku fasiraya eh, ahlu luqada culimmada luqada iyo jamaaca min ahli cilmi shaafici iyo asxaabtiisu ka mid yihiin saasay ku fasirayaan qolo kalena waxay leeyihiin waa sida bukhaari iyo muslim iyo tafsiirka ku yimide waxay leeyihiin geela oo dhan neef kasta goonidiisa ma laakiin geela oo dhan isku jira neefka ugu horreeyee ka dhasha ilmaha ugu horreeyee geela ka dhasha ayay gowrici jireen kaasaana la yidhaahdaa farac la yidhaahdaa yani tan iyo tii hore waxay ku kalgesan yihiin tii hore waxay ahayd neef kasta ilmaha ugu horreeya ku cortay gowracayaan waa tafsiirka hore tafsiirkan dambena waxa weeye xoolihii oo dhan oo isku jira ilmaha ugu horreeyee dhasha hooyadii dooni ha dhashee kaasay gowracayaan yani waxay ugu talagalayaan marka xooluhu inay ku barakoobaan marka tafaasiir kalena waa jirta taas waxaa la yidhahdaa farac baa la yidhaahdaa waxaana samayn jiray carabtaa samayn jirtay marka weli ma bannaan tahay mise ma banaana laga hadlaya sheekhu wuxuuna yidhi wixii ku soo arooray axaadiida iyo xukumkaasi inuu jiri jiray laakiin la bedelay waa naskhiha waa la bedelay wey macanaa horey waa u jiri jiray lakiin waa bedelay taa waa masalo masalada labaad waa catiirada ah, catiiradana iyadana waxaa la yidhaahdaa waa neef ay iyadana gowrici jireen tobanka hore ee rajab bisha rajab tobankeeda hore bay qali jireen waxayna u yaqaaneen rajabiya catiirana waa la yidhahdaa rajabiyana waa la yidhahdaa marka rajabta noofkay xoolahay qali jireen ee ay yacni iyadana uun muxuu ahaay wuxuun ay qasad iyo dan ka lahaayeen iyadana wixii ku soo arooro axaadiisa iyo in la bedelay xukunkaas labadaa mas'aluu meeshan kaga hadlaya ayib can mikhnaf ibni sulaym qaala wuxuu uhi kunnaa waxaanu ahayn wuquufan kuwa taagtaagan maca nebiy nebiga la jirankiisa sal alay waslam bicarafaat carafa ayaa nebiga la taagnayn buuhi fa samictuu markaasaan maqlay nebiga yaquulu isagoo leh yaa ayuha annaasu dadow calaa kulli ahli beytin yacni reer kasta qoys kasta korkiisa waxa ahaaday fi kulli caamin sanad kasta dhexdiisa udxiyatun udxiya korkiisa qoys kasta sanad kasta waxaa laga rabaa inuu udxiyo sameeyo ayib wa catiiratun iyo neefkii rajab bilowgeeda la qali jiray markaasaa wuxuu uhi wahal tadruuna miyaa taqaanaan oo garanaysaan mal catiiratu catiiradu waxay tahay hiya iyadu allatii midda weeye tusammuunaha aad ku magacowdaan arrajabiyata bisha rajab baa macnaha loo aanaynaya neefka aad qashaanee rajabiye la yidhaahdo taasaa catiirada laga wadaa wuu fasiray ra waxaa wariyey xadiidka axmed baa wariyey ibnu maajah watirmidi tirmidi wuxuu ihi waa xadiidun xasanun hariib waxaa saxiixinaya sheekh albaani sheekh shucaybna wuu taxsiininayaa sheekh albaani mar kalena wuu taxsiininaya marna wuu saxiixinaya xadiisku marka waa xadiis sugan xadiisku waa xadiis sugan waxaa laga faa'iidaysanayaa daahirkiisa waxaa laga faa'iidaysanayaa oo deliishanaya culimada qabta udxiyadu inay waajib tahay masaladaana horaan kaga soo hadalnay xaggay ka deliishanayaan calaa ahli calaa kulli ahli beytin fii kulli caamin udxiya calaadaasi waxay faa'iidayn wujuub iyo lusuum bay faa'iidaynayan saas daraaddeed adiladan loo deliishaday bay ka mid tahay udxiyadu inay waajib tahay masaladaana horaan uga soo hadalnay waxaa kaloo xadiiska daahirkiisa ka muuqda catiiradu inay iyaduna waajib tahay oo iyadana waxaa la yidhi qoys kasta sanad kasta dhexdii waxaa laga rabaa inuu catiro qalo ayadana wujub bay faa'iidayn ayb wa can abi rasiin alcuqayli anahu isagu qaala wuxu uhi ya rasuullah rasuulka ilaahayow innaa anagu kunnaa waxaanu nadbaxu kuwa gowraca fii rajaba bisha rajab dhexdeeda waxaan gowrici jirnay dabaa'ixa baanu gowrici jirnay fii rajabin rajab dhexdeeda waxaanu gowraci jirnay dabaa'ixa xoolo la gowraco fa na'kulu markaasaan cuni jirnay minhaa xaggeeda wa nutcimu waxaan quudin jirnay man jaa'ana ciddii noo timaada waxna annagaa cuni jirnay waxna ciddii noo timaadaan siin jirnay fa qaala nebigu wuxu uhi sal ly slam laa ba'sa bidalika wax dhiba ma leh wax dhiba ma leh laa ba'sa bidalik xadiiskani wuxuu ku tusi inay iska bannaantahay kii hore waxaa laga faa'idaysan daahirkiisa wujuub kanna daahirkiisa waxaa laga faa'idaysan jawaas inay iska bannaanta ayb waxaa soo saaray xadiidkan siduu dib ka sheegi doono sheekhu axmed iyo nasaa'i ibnu xibbaan iyo tabaraani sanadkiisuna wuxuu ku wareegayaa nin la yidhaahdo wakiic ibnu cudus ayuu ku wareegayaa oo maqbuul ah laakiin xadiidka waxaa lagu saxiixinayaa shawaahidiisa iyo xoojinaysa mxuu ahaye ayaa xoojinayso sidaasay ku saxiixinaya ibni xibbaan iyo sheekh albani iyo oo waa sugan yahay bay tilmaamayaan wa can ilxaaris ibni camrin annahu isagu laqiya wuxuu la kulmay rasuulalahi sal ly waslam rasuulka ayuu la kulmay fii xajati lwadaac xajkii sagootiga qaala wuxuu uhi faqaala rajulu nin baa wuxu uhi ya rasuulallah rasuulka ilaahayow alfaraa'ica waalcataa'ira yani bal ka warran faraa'ica waa jamcu farac waataan soo marnay ayb waalcataa'iruna waa jamcu catiira marka bal ka warran buu nabiga weydiye sal ly slam qaala markaasaa nebigu wuxu uri sal ly waslam man shaaa ruuxii doona faraca ha farciyeeyo yacni man shaaa cidii doonto faraca curadka xoolihiisa ha qalo waman shaaa ruuxii doonana lam yafrac yuusan iska qalin oo ha daysto waman shaaa ruuxii doona catara rajab neefkeeda ha qalo waman shaaa ruuxii doonana lam yactir yuusan qalin wa filhanami filghanami adhiga dhexdiisana waxaa ahaatay udxiyatun udxiya ah xadiikaasna axmed rawaahuma waxaa wariyay xadiiskani kaka horrayba axmed iyo nasaa-i waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay waxaa saxiixinaya taxsiininaya sheekh shacayb larnaud sheekh albaan isagu wuu asagana daahirkiisa waxaa ka muuqda inay iska bannaan tahay oynaan laasimna ahayn waajibna ahayn waxay isla macno keenayaan xadiidkii ka horreeya aburasiin oo ninkii doonowna samee ama neefka rajab bilowgeeda la qalaya ha noqdo ama midkan xoolahaaga ay ku curanayaane qalaysa ha noqdo ninkii doonowna samee ninkii doonowna iska daa maxay ku tusi marka jawaas bay kutusi soo ma xadiidkii ka horreeyana jawaas buu ku tusay ka ka sii horeeya ee baabka uu ku bilaabay mikhnafna daahirkiisu wujuub buu ku tusaya ayb wa can nubayshata alhudali qaala wuxuu yidhi qala rajulu nin baa wuxuu yidhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow innaa annagu kunnaa waxaannu ahayn nactiru haa nactiru baanu ahayn kuwa ee rajab qala catiiratan neefka rajab la qalo ayaanu qali jirnay filjaahiliyati islaamka ka hor fii rajaba rajab dhexdeeda famaa ta'murunaa maxaadna amraysa maxaad hadda nagula talinaysa ma wadnaa mise waa joojinaa qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam idbaxuu gowraca lillaahi ilaahay dartii u gowraca horta waxaad gowracaysaan ilaahay ula qasta oo sanam iyo eh, mayd iyo geed iyo jin ha ula qastina haddii qasadku uu hallaabo oo ilaahay aan loola qastin markaa hadde wuxuu noqonayaa wamaa dubixa cala annusub buu noqonaya bakhti buu markaa noqonaya ayb horta idbaxuu lilaah meeshaa waxaa laga saarayaa waxaa jiri jirtay caadaad ay lahaan jireenoo xoolahan qaar ka mida waxay u qali jireen asnaamtooda oo waxay ugu dhowaan jireen awthaanta ay caabudi jireen marka idbaxuu lilaah horta waxaad gowracaysaan ilaahay dartii u gowraca kow fii ayi shahrin kaana bil alla bishay doonina ha ahaatee gowraca taana maxay meesha ka saartay takhsiiskii rajab ay ku khasisi jireen bay iyaduna meesha ka saartay oo waxaa lay leeyahay ka daaya khaasyeelidda aad rajab ku khaasyeelaysaane bishaad rabtaan ka dhigta gowraca ayib fii ayi shahrin kaana wabaru llaha alle u baari noqda caza wajalla wa acimuu quudiya yani baru llaha ilaahay u baarinimoyani waxa aeeca waay aeeca rabbigiinoo ha khilaafina wa acimuu quudiya oo wixii markaa aad qashaanna hilibkiisiiy wiyani waxa wey bixiya oo wax ka bixiya wey manaa qaala wuxuu ihi faqaala wuxuu yihi rajulu nin baa wuxuu yidhi aakharu oo kale yaa rasuul rasuulka ilaahayow innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn nafracu curadka kuwa gowraca faracan filjaahiliyati jaahiliyada dhexdeeda kuwaan nafracu waxaanu gowrici jirnay faracan yacni curadkaanu gowrici jirnay ee neefka u horeeya filjaahiliyati islaamka ka hor fama ta'muruna maxaadna amraysa qaala wuxuu ihi faqala rasul lah sl ly slm rsulku wuxuu fii kulli saimatin yacni mid kastoo foofta oo min alghanami adhiga ka mida dhexdeeda waxa ahaaday oo laga rabaa faracunba ahaaday ah, neef la gowracayo curad ah oo neefka xooluhu ku curteen in la gowraco xoolaha foofaya ee adhiga ah waa laga rabaa kow taqduuhu ah, waad quudinaysaa ghanamaka adhigaagaad quudinaysaa bimacnaa waxaa laga wadaa waad barbaarinaysaa oo waad korinaysaa oo waad kobcinaysaa xataa ida istaxmala markuu gaadho inuu wax xambaari karo oo uu awood yeesho uu wax ku xambaari karo dabaxtahu markaasaad gowracaysaa istaxmala waxaa laga wadaa bimacnaa uu awood u yeesho inuu ciddii kor ka fuusho ama wixii la saaro inuu qaadi karo markuu yaro xoogaysto way macnaha ah, markuu yaro xoogaysto waad kobcin waad korin markuu yaro xoogaysto baad gowracaysaa fatasadaqta markaasaad sadaqaysanaysaa bilaxmihi hilibkiisa cala bni sabiili ibnu sabiilkaad ku sadaqaysanaysaa ibnu sabiilku waa dadka socotada dad safartee socotadee baahan ayaad markaa hilibkiisa ku sadaqaysan fa inna daalika kaasi huwa isagu khayrun khayr wa haddaad sidaa yeesho oo intaad qasho aad sidaa u sadaqaysato iyaduna waxaa la yidhi waa khayr rawa hamsatu shantii baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye xadiidkan waxaa saxiixiyey xaakim iyo dahabi ibnulmundir baa isaguna sugaya waxaa ibnulqayim iyo imamnawowi ayaa iyaguna laftoodu sugayaoo saxiixinaya sheekh albaanina wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix calaa sharti shaykhayn wuxuuna tilmaamayaa masaa'il dhowr ah masalada koobaad inay mashruuc tahay catiirada oo neefka rajab la qala ah laakiin laba shardi buu ku xidhay in ilaahay loola qasto shardiga labaadna inaan bil gooniya lagu xidhin marka waxay noqonaysaa sadaqa iska furan labadaa sharti buu ku xidhay waxaa kaloo uu raaciyey in hilibka qaar ka mida hilibka la baxsado oo la sadaqeeyo faraca sidoo kaleeta waa neefkii curadka ahaaye ayadana xadiiska waxaa ka muuqda inay mashruuc tahayoo adi kasta oo foofa waa laga rabaa buu yidhi oo intaad kobcisood koriso markuu awood yeesho korobaad qali kadibna hilibkiisaad dadka socotada ku sadaqaysan waa khayr iyadana inay mashruuc tahay bay ku tusi oo ay mubaax tahay saasay ku tusaysaa macana ayb axaadiistaasoo dhan waxay marka faa'iidaynaysaa ka ugu horeeya waxaa daahirkiisa laga fahmayaa inay waajib tahay kan sidoo kaleeta nubaysha alhudali asagana daahirkiisa waxaa laga fahmayaa inay waajib tahay axaadiista dhexda ku jirta waa midka abirasiin iyo xari ibnu camrina waxay faa'iidaynayaan inay iska bannaan tahay ayb an abi hurata radi allahu tacala canhu qala wuxuu qala qaala rasulu lahi sal slm rasuulku wuxuu yidhi laa faraca curad la gowraca ma jiro walaa catiirata rajab wax la gowracana ma jiro waalfaracu faracuna walu nitaaji waa taranka xoolaha tarankooda xoolaha ilmaha ay dhaleen baa nitaajka la yidhaha ilmaha ay dhaleen ka ugu horeeya waa ah, ka ugu horeeya ugu soo hordhash ka weeyaan kaana wuxuu ahaa yuntaju mid la dhalan lahum iyagaa loo dhali jiray fayadbaxuunahu markaasay gowrici jireen waalcatiiratuna fii rajabin rajab dhexdeeday ahaatay kaana yuntaju lahum wuu dhalan jiray manaa markuu saa usoo dhashana way gowrici jireen yani waxa intay koriyaan bay gowrici jireen amaa catiiradu rajab dhexdeeda w muttafaqun calayh marka xadiiskani wuxuu leeyahay wax labadaasiba wax jira maaha rajab neefka la qalayana wax jira maaha neefka curadkee la gowracayee la qalayana wax jira maaha laa faraca walaa catiira halkaasuu ku dhuftay wa fii lafdin laa catiirata catiira ma jirto filislaami islaamka dhexdiisa walaa faraca faracna ma jirto kii horu lafdigii la mid yahay rawa axmed baa wariyey kadalika waxaa soo saaray ka hore oo muttafaqun calayhi kan dambe waxaa wariyey axmed kadalika abu daawuudin tayaalisi waxaa ariiqiisa ku wariyey nasaa'i iyo taraqudnin waa wariyey xadiidku waa lafdigiisan dambe waa saxiixun calaa sharti shaykhayn wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan annahu isagu nebigu nahaa waa reebay can ilfaraci wuu reebay neefka curadkee la qalayo waalcatiirati iyo midda rajab la qalaya labadaba nebigu waa reebay raba waxaa wariyey axmed waannasaa'i sanadkiisu waa saxiix sidoo kale calaa sharti shaykhayn wa ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay waslam qaala wuxuu idhi laa faraca farac ma jirto walaa catiirata catiirana ma jirto rawahu waxaa wariyay ibnu maajah waxaa saxiixinaya alimaam albuusiiri iyo sheekh albani iyo keyrkoodba way saxiixinayaan axaadiistani marka u fiirsada laba ka mid ah waa xadiidka nubaysha iyo xadiidka mikhnaf ibnu sulaym labadaa daahirkooda waxaa ka muuqda inay catiiradu iyo faracu waajib waliba faraca kan dambaa khaas laa midka horaa farac kuma jiro ayib oo daahirkooda saasaa laga fahmaya leanna waa amar ka horena yani waxa weye siiqo amar wuxuu isticmaalayaa ama isticmaalay wujuub laga fahmi karo labadan xadiid ee dhexda ku jiray aburasiin iyo xaari ibnu camrina waxay faa'iidaynayaan inay iska bannaan tahay mubaax tahay xadiidka abu hurayra iyo xadiidka ibnu cumar ee baabka ugu dambeeyana waxay faa'iidaynayaan inaysan bannaanayn kaaf iyo kala dheerinle marka aduu iswaafaji axaadiistu waa wada suganta see la laysu waafajinayaa culimmada jumhuurtoodu waxay mareen in xadiiskan abu hurayra iyo kan ibnu cumaree ugu dambeeyaayey in ay ku tusayaan in la bedelay oo la nasakhay catiiradii iyo farcii labadaba wax jiri jiray bay ahayd xugum jiray bay ahayd asalkeedii ama way bannaanayd ha la yidhaahdo ama waxay ahayd waajib bay ha la yidhaahdo laakiin axaadiistanaa dambaysay ayadaana xukunkaa badashay oo waa mansuukh halkaasay ku dhufteen waxaa meesha su-aaloo la isweydiiyey labada nas markay isnasakhayaan midka naasikha ah baa la rabaa inuu dambeeyo inuu ka dambeeyeyna waa in daliil loo helo aaway daliilu ta'ahur baa laydhi inay axaadiistan abu hurayre iyo ibnu cumar dambeeyeen sidaana ay kuwa kale ku nasakheen maxaa daliilood u haysaan lama hayo waay warkiinna marka naskhiga meel dhigaa sidee kaloo la samayn karaa waa culimmada qaar waxay marayaan marka in eh, la jamciyo lays waafajiyo sideed isku waafajinaysaan baa layidhi marka waxay yidhaahdeen horta axaadiista wujuubka ku tusaysa wujuubka waxaa ka sarfinaya oo ka leexinaya kuwa ku tusaya inay iska bannaan tahay oo xadiidka aburasiin iyo xadiidka xari bnu camrin labadoodaasi waa saarif xadiidka u horeeya iyo kan nubaysha ayay ka sarfinayaan wujuubka waxay u sarfinayaan jawaas bay u sarfinayaan inay iska bannaanta maxaa soo hadhay marka xadiiska abu hurayre iyo kan ibnu cumar iyo kuwaasee laysu waafajinaya waxay leeyihiin waxaa laga wadaa laa faraca walaa catiirata ay waajibin farac iyo catiiro waajiba ma jirto oo waxa ay xaadiistani reebayso ama diidayso waa in wixii waajib laga dhigo axaadiistaasina maxay ogolaatay inay bannaanta waxaa soo baxaysa marka waajibna ma aha sida ay xadiiska mikhnaf iyo nubaysha daahirkooda laga fahmayo sidaasi ma aha xaaraanna ma aha sida laga fahmayo xadiidka abu hurayra iyo ibnu cumar daahirkooda laakiin labadaa wax u dhaxeeyo oo inay iska bannaan tahay inay iska bannaan tahay labada xadiisee kutusaya oo ninkii samaynayana uu samayn ninkii iska daayana uu heli karo sidaasaa lagu soo ururin madhabkaana waxaa qaba alimaamu shaafici caleyh raxmatullah iyo culimo kaloo la socotaa sidaa ku tagtay inay bannaan tahay laakiin aynan muxuu ahaayey waana sida uu u nusraynaya sidoo kaleeto alimaamu shawkani caleyh raxmatullah oo saas isaguna rajaxaya lianno inta nusuusta la jamcin karo naskhi lama aado tarjiixna lama aado waa la jamcin karaa bay leeyihin marka oo laa farca walaa catiira bimacnaa waajibin baa la dhihi bidilaalati alaxaadiis alukhraa nahyiga taxriimka waa laga sarfinoo axaadiista kaleetaha sarfinayso daahirkooda kutusa inay iska bannaan tahay saas daraaddeed khulaasada waxay isugu soo urursanaysaa oo isugu biyo shubanaysaa way bannaan tahay ee laasimna ma aha e, muxuu ahaayey e, e, waajibna ma aha xaaraanna ma aha waa uun shay iska sunno ah. ah ninkii sameey wuu samayn ninkii iska dayna wuu iska dayn shuruud baase ku xidhanoo haddii aad samaynayso sida xadiidka nubaysha laga fahmayo ama ku cadba waa inaad gowraca horta ilaahay dartii ula qasato waa shardi shardiga labaad weeye waa inaad takhsiiska ka saarto muddo gooniya ah aadan ku khasisin oo aad wixii ka dhigato waxuun xilligii adiga kula qumanaada ama xilligii aad jaaniskeeda hesho ama xilligii awooddeeda aad hesho inaad ka dhigato eedan xilli gooniya ah ku khasisin marka xilli gooniya ah ku khasisin allana ku ateec muxuu ahaayey shuruud gooniya iyo sifaad gooniyahoo adiga aad wadatana ka daa wixii ha noqdo sadaqa furan sadaqadaa furan markuu noqdo marka waa iska sunno sidaasa yani daahirka axaadiista lagu soo ururin karaya waana madhab aa'ifa ay qabaan culimada ka mida ah imaam shaafici iyo qolyala qaba sidaasi waa sida axaadiis isugu imaan karaan laakiin saan horeyba usoo sheegnay jumhuurtu waxay rajaxayaan axaadiistan dambe oo waxay leeyihiin waa la nasakhay catiirada iyo faraca labadaba waa la bedelay kitaabu lbuyuuc halkaas waxaan kaga soo baxnay waxalla wixii ku saabnaasanaa abwaabta ay fuqahaadu u yaqaanaan cibaadaadka taqriiban waxay u dhigmaan hadda kitaabka sida uu sheekhu aad buu ugu dheeraaday oo kutubta isaga amhaashiisa uu ka ballaadhan yahay buluuqulmaraamka iyo eh, muxuu ahaayey muxararkii yani ibnu cabdilhaadi iyo eh, aad buu uga guda wenyahy weliba si gooniyuu iyo cibaadaadka mudnaan gooniya u siiyey inta hadda soo hadhay kitaabka waxaan u malaynayaa saddex meelood marka loo qaybiyo meel mise afar meelood marka loo qaybiyo meel saddex meelood meel baa hadhay intaasu wuxuu isugu geeyey wax alla wixii loo yaqaanay mucaamalaad iyo jinaayaadki iyo kulli halkaas isugu geeyey halkan marka waxuu ka bilaabay beeci kadibna nikaaxii kadibna abwaabtii kalaa ku xigi doonto insha allahu tacala kitaabu lbuyuuc abwaabu maa yajuusu baycuhu wamaa laa yajuus waxyaabaha la iibin karo iyo waxyaalaha aan la iibin karin ayuu albaabu lwal baabka u horeeya baabu maa jaaa fii bayci nijaasati annajaasa waxyaalaha nijaasada iibintooda wixii ku soo arooray wa aalati almacsiya iyo qalabka ilaahay lagu caasiyo iyo wamaa laa nafca fiihi iyo waxaan manaafacaad lahayn wuxuu ka bilaabay waxyaabo aan la gedi karin oo sababta loo diiday iibintoodana ay kala duwan tahay waa kala duwan tahay laakiin xukumka inaan la iibin karin baa ka dhexeey can jaabirin radi allahu tacala canhu anahu isagu samica wuxuu maqlay annabiya nebiga sal lay slam oo yaquulu leh ina allaha alle xarama wuu xarimay bayca alkhamri khamrada iibinteeduu xarimay waalmaytati iyo bakhtiga iibintiisa waalkhinziiri iyo doofaarka iibintiisa wal asnaami iyo sanamyaalka iibintooda fa qiila waxaa la yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow ara'ayta bal ka waran shuxuuma almaytati bakhtiga baruurtiisa ka warran baruurta si kale ma loo isticmaali karaa inaan la cuni karin garanna ayb ara'ayta bal ka waran shuxuuma almaytati fa innahu isaga yutlaa waxaa lagu lagu dharoobaa bihi isaga assufuna doomaha ah, yani doomaha markay badda marayaan sayna biyuhu u qabanin ama xikmad kaleba baa looyay marmariyaan oo xaydha iyo eh, baruurta bakhtiga intay soo qaadaan bay marmariyi jireen marka sidaa waa loogu intifaacaa o wayudahanu waxaa lagu subkaa biha iyada aljuluuda ah, aljuluuda hargaha haragga marka la magdiyana ayadana baruurtaa iyo xaydhaasay marmariyaan tasaana waa loo intifaacsadaa wayastasbixu biha waxaa ku faynuusaysta annaasu dadki waxay u isticmaalaan sidii triigoo kaleeto iyo faynuustoo kale meesha baashan hadda la yidhaahdo shamaca aan ka isticmaalno ayay iyagu xaydhaasaa ayaa waxay noqon jirtay mxuu ahay maadada dabka guryaha iyo lagu iftiinsado sida faynuusto kale ah saana u isticmaali jiray yastasbix biha annaas saas waa waxaa laga dhiganayaa maado inta la geliyo fatiil baalkan dublad inta la geliyo ayaa dabka lagu daarayaa markaasay u shidmaysaa sidii faynuus ahaan bay marka u daaranayaan taana waa u isticmaalaa ebel ka warran waay bimacnaa cunitaankii markii hore waxay fahmeen yacni inaan la cuni karin sax bakhtiga lama cuni karo laakiin siyaabahan kale ma loo intifaacsan karaan waay warku waa saas fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay slam laa maya huwa isagu xaraamun waa xaraam huwadaasi xaggee buu u noqonaya damiirkaasi badankood waxay u noqonayaan bay beeca ilan isagaa laga hadlayay soo ma huwa beecu xaraamun waa xaraam iibkii waa xaraam qaarna waxay leeyihiin huwadu wuxuu u noqonayaa manaaficda huwa intifaacsigaasi xaraamun waa xaraam ayb uma kadibna qaala wuxuu uhi rasul lah sl lay slm rsulku wuxuu yihi cinda dalika kaa markii uu yidhi kadib wuxuu yidhi qaatala allahu allaha lacnado alyahuuda yahuuda allaha lacnado ah, lacnada alla ku dhacdo lacnada alleha ku dhacdo maxaa yeele ina allaha alle lamaa xarama markuu xarimay shuxuumaha baruurteeda markuu xarimay waa bakhtigii bakhtiga baruurtiisii markuu xarimay ayay jamaluuhu way dhalaaliyeenoo way shiileen uma kadibna baacuuhu way iibiyeen baruurtiisii ahaanteeda mayna u iibsanin horta mayna cunin farsamo kaley sameeyeenoo intay iibiyeen bay lacag ka raadsadeen haddana iyadii oo sideediya mayna gadine tilaabo kaley qaadeenoo way dhalaaliyeen markay dhalaaliyeenoo subag ay noqotay ayay markaa uma baacuuhu way gadeen wa akaluu waxaynu cuneen amanahu lacagtiisa jiiro dheer baa loo soo galay soomaali jiiro dheer bay usoo galeen marka waa nooca loo yaqaano yani e, taxaayulka ama xiyalka loo yaqaano ayb waxaa wariya aljamacatu baa warisa xadiidkaasi waa xadiidka asalka u ah waxyaalaha daata ahaan muxaramka u ah oo aan laga ganacsan karin la iibin karin wuxuu inoogu hormariyey khamrada khamrada inaan la iibin karin oon laga ganacsan karaynin waa ijmaac layskuma khilaafsana ha laysku qabto culimmadu ha isku hayeen sababta loo xarimay ma nijaasanima waa say badankood qabaan iyo ma ahee sababta loo xarimay nijaasanimo ma ahee intifaaceedaa muxaram ah oo dee maankii iyo maskaxdiibay ayay beddelaysaa marka waa intifaac oo muxarama taasaa loo xarimay iyo mee waxaa loo xarimay waaba nijaaso ah, taa isku khilaafeen laakiin inay xaaraan tahay islama diidan natiijaduna waa intaa ayib xamrada khamrada waxaa la mida marka wax kasta oo maandooriye ah oo maskaxda ibni aadamka ama markaa bedela ama si tartiib tartiiba u bedela ah, oo maadooyinkan wax bedela ay ku jiraan halkaa waxaa soo gelaya geedkan soomaalidu cunto iyagaa u badan wax cunaa xataa kuwa soo saaree beeraha ay u yihiin ayagaa uga badan kuwa beerta way ka ganacsadaan inta badan laakiin inta badan ma cunaan baalkan la yidhahda qaadka qaadku waa khamro iyo siyaado qaadku waa khamro weliba siyaado wato waa oo waxayna khamradu wadaninbuu wataa la dheeriy sidaas daraaddeed in laga ganacsado qaطcan waa xaraam ninka qaad ka ganacsaday iyo ninka khamro ka ganacsadayna waa isku mid xashiishadaa la mida wax kastoo maandooriyaoo baabkaa ku yimaado oo dhan khamraduu gelaya lanna sharcigu wuxuu khamro u yaqaanaa sharcigu khamro wuxuu u yaqaanaa kullu maa khaamara alcaqla huwa khamrun waxdi bini aadamka caqligiisa daboolo oo dhan oo saameeya oo bedela waa khamro adigaa fiirinin miyaa la nuugaa mise waa la raamiyaa mise waa laysku duraa taa waa dariiqatulisticmaal waay laakiin natiijadu waxa weeyaan marba hadduu iskaar la imaanayo waa khamro qodobka halkaanbay kaga dhigaysaa maanaa sidaas weyaan ayb qodobka labaad ama masalada labaad ee xadiidku sheegay waa bakhtiga bakhtigana isagana inuusan inaan la iibin karaynin oo iibkiisu xaaraam yahay ayadana waa ijmaac waa la isla ogol yahay ayb cilladana waxay leeyihiin bakhtiga loo reebay cunidiisa waa nijaaso halkaa waxay uga sii gudbinayaan shay kastoo nijaaso ah iibintiisu ma banaana waana itifaaq iyadana allaahumma bacdu alqadaaya oo istinaa'iyaa jira oo culimmadu ay si uga doodaan haddaan majaalku saamaxayn marka baktigana isagana saas masalada saddexaad wax weeyaan xadiidku sheegay inaan la iibin karaynin oo beecoodu xaaraan yahay waa doofaarka isagana ibnu xajar wuxuu soo gurinayaa in laysla ogol yahay eh, muxuu ahaay inaan la iibin karayn xataa wax yar iyo wax badanoo ka mid a laakiin bacdu ahlilcilmi ayaa waxaa jira oo dhahaya tintiisa wixii yar oo ka mida dhib ma leh wax yaroo tintiisa ah ee muxuu ahaayey waa la iibin karaa oo dhib ma laha maxaa loo xarimay waa siday leeyihiin qaarkood baa dhahay laakiin jamaahiirtu waxay qabaan tintiisa ama wax kastoo ka mida inuu xaaraan yahay xataa waxay qabaan wax laiskale iska dhaafay xataa haraggiisu inuusan magdin gelin oo usan daahir noqonin isagii eyga qaar badan baa qaba allahumma imaam maalik baa waxaa laga soo guuriyaa inuu khinsiirka nijaasanimadkiisa ka doodo ah, oo culimo ka doodsani waa jiraan laakiin say u badan yihiin waa inuu nijaasaya qodobka afraadi waxa weeyaan eh, waa asnaamta asnaamtana waxaa laga wadaa wax kastoo alla ka sokow la caabudo asagana ka ganacsigiisiiyo iibintiisu ma bannaana Eh, ama geed la qoray ha noqdo ama dhagax la qoray ha noqdo eh, ama mxuu ahay sawir ha noqdo eh, wax si alla si doonaba ha noqdo marba haddii shay la caabudo oo xaq alla leeyahay la siiyo uu yahay walow nin sheekhaba sawirkiisa ha noqdo walow caro la caabudo ha noqdo walow geed la caabudo ha noqdo isagana iibintiisu waa xaaraan maxaa loo xarimay isaga waxaa loo xarimay manaafacaadkiisa la intifaacsanayaan wax jiraba ahayn waa wahmi waana baatil ah, waxaad u iibinaysaay kan aad ka iibinayso wuxuu ku samaynayaa oo u iibsanayaa waa inuu caabudo soo manfaco muxaraba marka manfaco uma bahba waa madaro soo ma waa madaro saas darteed baa iyadana iyuu xaaraan leeyahay waxay ka doodayaan culimmadu markuu sidii lagu caabudahayay uu yahoo sanam yahay ama wathan yahay lama gadi karo lagamana ganacsan karo laakiin haddii la jajabiyo kaba soo qaad fiduu ahaa macdan u ahaa ama dahab buu ahaa waa la burburiyey burburkii ma la isticmaali karaa badankood waxay leeyihiin maya xataa burburkiisii macdantu dooni ha noqdo ha la daadiyo ah, qaarna waxay leeyihin war maya waxaan waxaa loo diiday uun manfacadii kharibnayde hadduu manfacanimadii ka baxay oo cibaadadii alla kastagoo la caawudaya wuu ka baxay dhagax ahaana loo isticmaalo saas dhib ma laha bay qaar odhanayaanoo meeshaasay wax ka raadinayaan marka xadiisku asnaamta iyadana leanna markaasi sanam kuma rumoobahayle ayb xadiisku waxaa kaloo uu faa'iidaynayaa masale iyadana muhim ah oo waxay tahay sida xadiiska isaga kan dambeeyaba uu faa'iidaynayo wixii ilaahay xarimay looma xeeladaysan karo inaad toos u abbaartaa kuu dhaanta intaad laalaab iyo xeeladaysi geli leh saas daraaddeed baa yuhuud la lacnaday waa masalada yacni waxa way culimmadu ay yidhaahdaanoo ibtaalu alxiyal waalwasaa'il ila almuxaramaat jid kasta oo shay xaaraama ku gaadhsiinaya waa xaaraam jid kasta yama sabab kastood u marayso inaad xaaraan ku xalaashato waa xaaraam waa midda keentay masaa'il fara badan marka meeshaa ku imaanaysa alimaamu lbukhaarina waa ka kitaabulxiyal sameeyeyba oo uu aad ugu radiyo madaahibta saddexda ah afartaa baan dhihi madhabka caanka ku ahee aad u fududeeya masaa'isha xiyalka iyo in loo xeeladaysto waxyaalihii xaaraanta ahaa ama waajibaad sharci ah in la rido loo xeeladaysto madhabka ugu caansama madhabka eh, xanafiyada waana inta badan imaamulbukhaari fii saxiixihi qolyaha waqaala bacduhum waqaala bacduhum uu dabagala waay ayib inkastoo cayni uu ka doodsan yahay laakiin masladaasi waa masle mashhuura masaaisha uu soo guurinayna badankeed aba xanafiyada qaba ayb an ibni cabaasi radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu uhi lacana allahu allaha lacnada alyahuuda yahuuda allaha lacnada xurimad waa la xarimay calayhim korkooda ashuxuumu baruurtii baruurihii baa laga xarimay fa baacuuhaa markaasay iibiyeen wa akaluu markaasay cuneen ahmaanahaa lacagaheeda wa ina allaha allana idaa goortii xarama uu xarimo calaa qawmin dad korkooda akla shayin shay cunitaankiisa hadduu ka xarimo xaraba wuxuu xarimaa calayhim korkooda amanahu lacagtiisana waa ka xarima rawa amed baa abu daawuud waa xadiis saxiixa waay yacni waxa weeye shayga marba haddii cunidiisu xaaraan tahay iibkiisuna waa xaaraan cunidiisu hadday xaaraan tahay iibkiisuna waa xaaraan oo dee waxaa la diidan yahay shareecadeenna wax adigaba cunidiisu aysan kuu bannaanayn inaad dad kale cunsiiso lacagna saa kaga qaadato lacagtiina kuu xalaalowdo maya waa xeeladaysi iyo lacnad waay ayb marka lama ogola wacan abi juxayfata anahu ishtaraa xajaaman waa midda nabigu ku lacnaday sal ly waslam masaladii ahayd muxallalkii masalat lmuxallal ninkii dalqaduhu ka dhammaadeene eh, wax farsamaysanahay eh, ninka la heshiinahayee lahaa habeen iila seexo eh, sidaad doonahaya inuu wax ku xalaalaysto waatii lacana allahu almuxallila walmuxallala lahu maxaa loo lacnaday leanna waxoogaa dariiq laallaa rabaa inuu u soo maro wax ilaahay xarimay oo uu ku xalaashaday waa kanoo kale waay marka kitab uu leeyahay shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah uu ka qoray ibnuqayimna buxuud qayimuu ku leeyahay masalada in loo xeeladaysto wixii shareecadu meel dhigtay sidii ama lagu xalaashan lahaa ama wixii xalaal ahayd lagu xarimi lahaa ayb waan abi juxayfata waxaa laga warinaya anahu ishtaraa wuxuu iibsaday xajaaman waxaa ka mida masaladan la yidhaahdo masaafada masaafadu waxay soo gelaysaa baabka loo yaqaano xiyalka iyo xeeladaysigay soo gelaysaa ya say ku soo gelaysaan waxay ku soo gelaysaa gabadhan weligeedii la joogta weligeediina shareecadu xaqa siisay inaan lagala hoos bixi karin la'aantiina la guursan karin baxaa ayaa loo farsamaystay sidii xaqaa loo ridi lahaa rag baa shax u degay warseen seen yeellaa waxaa la yidhi aan kaxaysanno meel ka fog aan geysanno masaafaa la dhahaa dayib meeshaa geysatay maxaa isbeddelay waxaan ka dhigay gabadhii in weligeedii ka maqan oo ma isagii baa ka maqan mise adaa ka maqnaysi yaa adaa kala hoos baxay soo maa marka waa nooc nooc taxaayul ah waay waa xeeladaysi waxaa loo xeeladayssanayaa xaqii wilaayada ee weliga la siiyey sidii loo ridi lahaa marka baabkaasay ku imaanaysaa lacnad baa ku imaan wadaadana diin bay ka dhigteen wacan abi juxayfata radi allahu tacala canhu anahu isagu ishtaraa wuxuu iibsaday xajaaman nin wax tooba ha wahuwa xadiidku xujatun wuxuu xujo ku yahay fii taxriimi bayci duhni subaga iibintiisa annajisi ee nijaasta ah subaga nijaasta iibintiisu inay xaaraan tahay ayuu xadiidku xujo ku yahay ayuu daliil u yahay waay saas macnaha walow yaan markaaba loo isticmaalin cunitaan e laakiin xataa haddii siyaabo kale loo isticmaalayo maadaama uu nijaaso yahay maya can abi juxayfata anahu ishtaraa wuxuu iibsaday xajaaman ayuu iibsaday mid wax tooba ah, addoon wax tooba ayuu iibsaday fa amara markaasuu amray ah, yani markuu la soo wareegay baa wuxuu amar ku bixiyey waxyaabihii uu wax ku toobi jira o dhan ka jajabiya fa kusirad markaasaa la jajabiyey maxaajimuhu qalabkii uu wax ku toobi jira o dhan baa la jajabiyey wa qaala wuxuuna yidhi ina rasuula allahi sal lay slam rasuul alle xarama wuxuu xarimay amana dami dhiigga lacagtiisa wa amana alkalbi iyo eyga lacagtiisa wa kasba albaqiyi naagta jidhkeeda ka ganacsato ayadana kasabkeeda wa lacana wuxuu lacnaday nebigu sal lay slam alwaashimata midda jidhka jidhka ee muxuu ahaayey durdurto calaamaysa yani waa u tegi doonnaayo waashimada waa jidhka oo lagu tallaalo midabkiisa midab aan ahayn walmustawshimata iyo midda loo samaynayo waashimadu waa midda samaynaysa ama wax ku qaadato ama bilaasha ku samayso mustawshibaduna waa mida dalbayse loo samaynaya wa aakila ribaa midka ribada cunana nabigu waa lacnaday wa muukilahu iyo midka cunsiinahaya aakilku waa ninka qaadanaya ribada siyaadada ninka qaadanaya wey muukilkuna waa ninka cunsiinahaya heshiiska la gelayae siinaya ee darafka labaad ee caqdiga ah anugu ribo ma qaadanin laakiin waa layga qaatay waad unsiisay kaas wey muukilka walacana wuxuu lacnaday nebigu sal lay slam almusawiriina kuwa wax sawira muttafaqun calayh xadiidkaasi abu juxayfa masaa'il fara badan baa isagana ku jirta midda kugu horraysaay wax weeyaan wuxuu lacnaday nebigu sal lay wasalam amana dami dhiigga lacagtiisa siyaaqa markaan hadda fiirino sibaaqa waxaad mooddaa inuu ka wado toobinka dhiigga uu saarayo ruuxad wax toobaya toobiddaasi inuu wax ku qaato waa xaaraam leanna dhiig buu saarayaa dhiigga saariddiisa inuu lacag ku qaatana wuu xarimay haddii hadalka la fiiray abujuxayfa saasaad mooda daahirkiisa inay ka muuqato waxaase inoo imaan doonta insha allahu tacaala oo kitaabul ijaara inoogu imaan doona mas'aladan oo baab gooniba loo sameeyeyba toobinku ma banaaya in wax lagu qaato mise ma banaana masale inoo imaan doonta insha allahu taala laakiin xadiiska cumuumkiisa iyo daahirkiisa waxaa laga faa'iidaysanayaa dhiigga oo dhan lacagtiisu inay xaaraan tahay oo in la kala iibsado oo wax laga raadiyo taana waa masalo eh, taqriiban eh, laysla ogolyahay dhiigga lafahaantiisa in la gado eh, waana ijmaac oo hadal kuma jiro yacni ama adiga dhiiggaagii inaad bixisood iibsato sida hadda la sameeyoo kale yani isbitaalladoo kale waxaa lagaaga baahday ruux jiran inaad dhiig u bixiso markaasaa waxaad tidhi dhiig waa bixinaya laakiin halayga gato maya lama gadan karo dhiigga ama dhiiggii xoolaha ee xoolaha ka baxay baabaad iibsanaysaa ka ganacsanaysaa maya isagana waa dhiigee waa dhiigga masfuuxa asaan horeyba usoo sheegnay waa dhiigga shubmaya ama markuu soo baxay kadib ha la fadhiisiiyo oo dee hadda yacni muslimiinta mooye gaaladu waxay isticmaalaan dhiiggan xoolaha ka daadanaya inta weel loo dhigo ayaa baraf lageli waxaa la geliyaa farinjeerka qaybta muxuuna firiiska qaybta qaboojiyaa la geliyaa markaasuu wuxuu noqonayaa baraf kadibna waaba la gogoosano waa la karsano waaba beerba ya sidii beerkaaba loo cunaaba waa beer beer buuba marka dhiiggaa ama ha la fadhiisiiyo markuu soo baxay kadib ama isagoo socdoba hala kala gatee waa xaaraan hala fadhiisiinta maxaa lagaga ixtiraasayaa dhiigga ku jira xoolaha gudihiisa asaga oo fadhiya oo guntan kaasi waa xalaal waana midka laga ixtiraasayo addam lmasfuux oo waxaa ka mid a beerka iyo sambabka iyo kalyaha iyo waa dhiig fadhiya waa laakiin ilaahay baa ugu talagaloo meeshuu ku fadhiyaa kaasi marka isagu muxuu ahaayey dhiig ahaanba innaguma naqaan marka dhiigga lama iibsan karo lagamana ganacsan karo iyadana waa war laysla ogolyahay masalada xigtaay waxa wey waa amanulkalbiyo eyga lacagtiisa wa ey inaad iibsatood ka ganacsato ama soo iibsato ama aad sii iibiso ayadana waxa weeye lama ogola dhammaantii isagoon waxba laga soo reebin madhabu shaafici axmed iyo isxaaq iyo awsaac iyo maalik weeye in aan midna laga soo reebayn qaarkood waxay soo reebayaan eyga eh, muxuu ahaayey eyga la intifaacsado ama waardi weeye ama waa ey maalan dembiyada iyo waxyaalaha eh, mukhadaraadkaiyo maandooriyaha lagu baadho ama waa kalbu sayd oo waa lagu ugaadhsadaa ama mehe waa kalbu zarcin oo beeruhu ilaaliyaa wixii sidaasoo kale abay ah qaar ka soo reebayaan waxayna u deliishanayaan xadiid nasaai uu soo saaray oo uu leeyahay nahaa can amani اlkalbi ila kalba sayd ah, eyga lacagtiisa wuu reebay ilaa eyga lagu ugaadhsado mooye haddii taasi uu xadiidka waa laisku haystaa sixadiisa haddii uu sugnaado markaasi waa istinaa baa ku jira oo uu soo reebaya ilaa inta kale waa jamaahiirtu way qabaan ayb masalada labaadi waxa weye masalada ku xigtaay waa kasbu lbaqiyi baqiyada waxaa la yidhahdaa waa naagta jidhkeeda ka ganacsata oo zinada wax ku qaadata taa iyadaa wixii ay sidaa ku kasbatana waa xaaraan iyadana waa laysla ogolyahay leanna intifaaca ugu mutay baa wuxuu yahay intifaac muxaram ah ayb haddii la yidhi ma qaadan karto xaaraan buu ka yahay oo iyadii zinadii wax kuma qaadan karto kii ka zinaystay miyaa loo daynaya ya hadduu intuu xogaagiisa ka dhammaysto haddana yidhaahdo shareecadaa diidday waxba kuma siinayo ka warran maya macquul maaha waa laga qaadi oo isagana loo dayn maayo kadibna maxaa lagu samaynaa waa la sadaqaynaa leanna culimmadu waxay leeyihiin macquul maaha in loo jamciyo ciwadkii iyo mucawadu canhugii labadaba in laysugu daro iyada lafteedaaba nooc kaalma ah oo berina wuu la tegi soo maaha berrina tu kalu hawl kalu ku samaysani marka isagana waa laga qaadi iyadiina waa laga qaadi masaalixdii iyo yani danaha guud baa lagu bixinaya sidaasaa macnaha sida saxda ayb walacana alwaashimata wlmustawshimata taasi waxay noogu imaan doontaa kitaabu lwaliima haweenta la guursanayo qurxinteeda iyo ziinadeeda abwaab ku imaan doontaa jirta taasuu ku keeni doonaa wa aakila ariba wa muukilahu midka ribada cuniya midka cunsiiya isagana waxaa inoo soo socota abwaabtii ribada halkaasaan iyadana kaga hadli doonaa wa lacana almusawiriina kuwa wax sawira wuu lacnaday sawirka maxaan banaan maxaan bannaanayna waxaan ku soo marnay kitaabu libaas ayaan kaga soo hadallo iyada waad soo marteen an abi mascuudin waxaa laga warin cuqbata bni camrin qaala wuxuu uhi naha wuu reebay rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu reebay can hamani lkalbi ayga lacagtiisa wa mahri lbaqiyi iyo haweenta jidhkeeda ka ganacsata wixii la siiyo mahriga yani waa wixii ujuure ay qaadato waay wa xulwaani lkaahini iyo kaahinka isagana ujuuradiisa kaahinka wuxuu waa ninka sheegta in uu waxyaabaha ilaahay addoommada ka qariyey inuu wax ka ogyahay oo wax ka sheega oo dadka u sheega wax uga sheeg sheega waa midkan wax sheeg sheega wa ama jin ha isticmaalo oo xidhiirka wuxuu wax sheeg sheegaya nin jin ku xidhan ha noqdo waxaa la mida kuwa xidigiya oo xidigahaas wax ka sheeg sheega waxaa la mida kuwa faaliya oo dhulka iyaguna xarxariiqa kuwa intay weelasha qaxwaada lagu cabay saa u fiiriyaan wax ka sheeg sheega waxaasoo dhan waa kahano waay caraafiin iyo kahano waxaa la mida soo gelaya saaxiriinta iyagoo ka sii xag jira waxaasoo dhan wixii ay qaataan oo lagu siiyo shaqada ay hayaan ayadana waa xaraam ayb waxa uu sheegayo ama dhul ha xariiqo ama kitaab ha kala furo oo dayrabi iyo macsharalfalag iyo baabkii wadaadadu kala furi jireen ama nin kitaab kala furaya ha noqdo ama nin sixir isticmaalaya ha noqdo ama nin dhulkan xariiqaya ha noqdo wasiiladu mideedu hana noqoto laakiin wixii ilaahay qariyay nin wax ka sheeg sheegaya dhan waa kaahin qolyana jimankay ku xidhan yihiinoo jimankaa wax u soo sheegay oo kahanada asalkoodaaba saasa macnaha kullu dalikaa soo gelaya wixii sidaasoo kale lagu siiya xulwaan la yidhaahda xulwaan maxaa loogu magacaabay bay leeyihiin xulwaanka waxa macaan baa la dhahaa leanna waxa weeye wixii uu qaadanayay isagoon dhibaatoonin oon rafaadin oon xamaadin oon dhididin buu si fudud wax ku guranhaya macaan ah, waa iska urursanhayaaba waa loo imaanhayaa dhakhtar wax daaweynaya ma aha wuxuu ku leeyahay waxaas iyo waxaasaa jira saasaasaa jira waxyaalahasaa la sheegay bas faraqa ku shub waa loo daadinaya war maada dhibaatoonimada aanad xambaalinayseed ku qaadatay waxna maada usoo baraninoo nin muxuu aha soo dadaalayoo ama dhakhtar ama injineera ma tihid waxaad sheegaysana wax la hubo oo muxuu ahaay waa wax iska khuraafaad ah marka waa bilaash buu ku urursanaya xulwaanka saasaa loogu magacaabay iyadana waa xaaraam waa laysla ogolaya rawahu ljamaaca isagana la siin maayo iyadana waa laga qaadiyo waa la sadaqaysan yani sii horey la midta وعن بن cabاasi رضي الله تعالى عنهma qال wuxu uhi نهى wuu reebay النبiyu نبgu sl اه لي sسلم can ثمن الكلbi eyga lacagtiis wa qaala wuxuuna yidhi نبgu sl اه لي sسلم in jaءa hadduu yimaado ninkii eyga lacagtiisa lahaa yطlubu isagoo raadinaya ثمن الكلbi eyga lacagtiisii famla buuxi kafahu sacabka waxaad uga buuxisaa turaaban caro rawa أحmed baa wariya abu dawuud sanadkiisu waa صaxiix bimacnaa waxa weeye xooladoon weeye intaad qabato sacabka ugu shub caro uga buuxi kadibna tagdhe waxba ha siinin ah, waxba ha siinin waxa wuxuusan lahayn buu nin ey gadahaya eyga lacag iga sii waa manfaco aan shareecadu oggolaynaya bilaash ku dir waay ayb waxay ku maransan yihiin fiqigu eyga haddii la dilo cid baa iskale maalan inaan la iibsan karin la garay laakiin haddii la dilo ma la mag dhabayaayo qiimihiisii ma lagaa raba abu xaniifoo asal ahaanba qaba eyga waa la gadi karaa iyo maaligoo qaba lama gadi karo laakiin haddaad disho qiimihiisii waad bixin ayaa sidaa qaba laakiin jumhuurta kale waxay leeyihiin haddaad disho xataa wax qiima a ah laguguma leh isaga iyo doofaarka iyo wixii la mid laakiin haddii meel gaala joogto gaala xoolay u yihiin haddaad isku taabato tidhaahdo waa dilahaya hadde waxa wey waa adiga adigiyo shanigaaga wa meel laga hadlayo waxa wey waa meel islaamku ka taliyo oo islaamku awood ku leeyahay oo axkaamtiisa shareecadiisa socoto muxuu ahay taa way midda laga hadlayo laakiin dhul gaalo oo waxa ugu badan hadda ay dhaqdaanba waa doofaar iyo iyo iyo ey soo ma xataa uga qaalisan marka qaarkood carruur xataa dhalitaanki iyo wuxuu dhantay iska daayeen bay ey hoosta soo gashadeen way carruur ka dhigteen isbitaallada adduunka ugu qaalisan waa isbitaallada eyda oo caadi maaha meeshay mar hayaan nimankan cadcaadi maaha marka baabkan ka hadlayno masalada iyo waaqica hadda jiraayey inaad fahamtaa waa laga maarmaan oona fiqigu kugu qaloocanin hadduu dhanka bidix kaa galo oo munaad orado ood waaqica tansiirin lahayd ee saari lahaydba uu kaa qarsoomay waa midda dad badan hadda haysata wa marka masaladaasi masle baraarugba lakiin asalkiisu sidaas way waxba yani wax xaqa uu leeyahay asal ahaan ma jiro xadiisku saasuu muujinaya waan jaabirin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slm naha wuxuu reebay can amani اlkalbi eyga lacagtiisa wasinawri iyo bisada ama mukulaasha ayuu reebay raw axmed baa wariyey wa muslim wa abu dawuud xadiidkaasi culimmada qaar baa ka doodsan sixadiisa oo imaamu nasa'i wuxuu leeyahy waa munkar tirmidi waa daciifinaya ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay ma sugna khaasatan bisadda wixii ku saabsan iibsigeeda qaybta ku saabsani ma sugnay leeyihin muxadisiinta jumhuurtooduse waxay leeyihin waa sugan yahay xadiisku halkaasaa waxaa ka dhalanaysa maadaama sixada xadiiska laysku haysto masaladana in laysku qabsado jumhuurtu waxay qabaan oo afarta imaamba kamid yihiin in bisadda la iibsan karo way bannaanta xadiiskan ama karaahaha ku xambaareen ama qaarkoodba daciif agtooda ha ka noqdo laakiin inuusan bannaanayn oo xadiisku siduu kutusayaah ayaa waxaa qaba daa'ifa min ahlilcilmi oo abu hurayra laga wariyaa mujaahid jaabir ibnu zayd shawkanina waa rajaxayaa wuxuu leeyahay xadiidku waa sugan yahay hadduu sugan yahayna meel laga mara ma laha culimmadaasi hadalka gelisay sugnaantiisana masaladu way gara martay saas daraaddeed ma bannaana iyadana bisada iibinteeda halkaasuu dhigayaa waase masle khilaafiya saanu sheegna Hmm. dhiigga ruuxa ma loo iibin karaa waa mas'alo eh, ku saabsan eh, ruuxa dhiigga loo iibinayo duruuftiisa haddii loo heli karo dhiig aan la iibininna saasaa asal ah haddii ruuxii uu halis ku jiro dhiig la iibiye mooyaane wax kalena aan loo haynin in loo iibiyo way bannaan tahay laakiin ka iibsanayay lacagta qaadanayay xaaraan ku tahay kan iibinaya loo iibinayo isagana waxay u tahay daruuro ahaan bay ugu bannaan tahay masaa'il noocaasaa jirto shareecada oo tanoo kale ka mid tahayoo ruuxa qaadanayana ay xaaraan ku tahay ka bixinayana ay xalaal u tahay masaa'il noocaas oo karto xaajaad iyo daruuraad hoos gasha marka taasay ka mid tahay hada wabilahi towfiiq wsali allahuma wslm cala nabiyina mxamed wala ali w